بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان في الدين أما بعد القسم الثاني الحسن والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا والفقهاء كلهم يستعملوه والعلماء الجل منهم يقبلوه وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجب اعتمدا والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق سححته كمثل لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم wuxuu ku saabsan yahay alqismu الثaanي alxasan yacni ibnu salaax axaadiida aqsaam buu u qeybiyey xaafid ulciraaqina ilaa kitaabka raadkiisii buu raacayaahe isaguna aqsaamtii u qeybiyey qeybtii koowaad oo saxiixa iyo furuucdiisa waa ka soo baxday halkan wuxuu ku xujiyey marka qismigii saxiixa ayuu maanta ma arkaysa ugu xujiyey wuxuuna ugu xujiyey labadooda calaaqaa ka dhaxaysa xasanka iyo saxiixo labadaba waxaa weeye waa muxtajun bihi waa la xujaystaa oo qismi lmaqbuul ayay maanta ma arkaysa ka mid yihiin tan kale waa darajo u dhaxaysa saxiixa iyo daciifka darajo u dhaxaysa waa markaa saxiixii markii uu ka soo dhammaaday daciifkiina uusan weli gaarin ayuu maaragtay xasanka ayuu sheegay liasbaabtaasoo saxiixa wuxuu la wadaagaa inuu yahay maqbuul oo la xujaysanayo daciifka iyo saxiixana darajo u dhaxaysa waayo xagga martabadiisa saasaa marka loo soo hormariyey ee wuxuu noo soo hormari doonaa tacriifaadkiisa iyo culimmadu waxay kusoo tacriifiyeen culimmadana tacriifaadkooda aaday u badan yihiin oo mutanawic u yihiin midba midka kalena ayuu leeyahay tacriifkiisu ilaa tacriifka xaraa maanic jaamic wax la yidhaahdo waa mudarid muncaكis macnaa waxa markaa tacriifid waa inaan waxa aad tacriifinayso aysan ka baxsanayn wax kalena ayna soo geli karin marka waxaa aada u cuslaatay culimmadii hore inay tacriif maanic jaamic maanica ay u sameeyaan sidaa markaa darteed mid walba midka ka dambeeyay ayuu qabsanayaa wax tacriifiya khaaabiyaa ugu horreeyey termidiyaa tacriifiya haddana khaaabi ibnuljawsi ibnu salaaxa ku qabsanaayo adagana waa laga daba qaadanayaa marka eh, laakiin intaanaan hadalka badan oo shiikhu noo keeni doono aanaan ku wareerin haddii aan ogaano eh, xadiidka xasanka la yidhaahdo inuu yahay martabo u dhaxaysa saxiixa iyo daciifka martabo u dhaxaysa oo inuu yahay saxiixana uu ka raacsan yahay xagga qabuulka taas horta waxa weye cuqdaa naga degaysa oo wuxuu yahay waa la qiyaasi karaa lasoo dhoweyn karaa tan kale isaga laftiisaa laba qaybood ah laba qaybood u kala baxaya oo xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi ayuu u kala baxaya si u keeni doona laakiin waxaan rabaa wax yar muqadimeed inaan idinka siiyo oo si tacaariifta anaan ugu wareerin markii xasan ligayrihi iyo xasan lidaatihi loo kala qaybiyo marka hadhow tacriifka in la garto uu sahlanaanayo markuu xasan lidaatihi uu yahay tacriifka la tacriifiyey waxaa ugu wanaagsan tacriifka xaafid ulxajar oo nuqbada uu ku tacriifiyey ayaa ugu soo dhow oo wuxuu ku tacriifiyey inuu yahay shuruudii saxiixa oo waa maxay itisaalu sanad iyo cadaalatu raawi iyo labdigiisa min gayri shuduudin walaa cilatin qaadixa shuruud saxiixu intaas maaha bis wuxuu kaga duwan yahay labdiga ma garas sow cadaalatu raawi waa labdihi soo ma ahayn xadiidka xasankaa labdigiisaa khafiifa walidaalika markuu xadiidkii saxiixa uu tacriifiyo uu yidhi wa khabaru alaaxaadi binaqli cadlin taami labdi mutasili sanadi ma garat gayri mucallalin walaa shaadin huwa saxiixu lidaati markuu yidhi ayuu yidhi fa in khafa labd lafdigii wax yar hadduu fududaado oo macnaha intii saxiixa uu hoos uga dhaco ilaa saxiixa laftiisaa maraatib ahaa martabo waa martabadii la yidhi maaragtay yani asilsila dahabiya oo asaxulasaniid martabana waa martabadii ku xigtay iyo martabo kale xasanku markaa martabadaas afaraad oo maraatibta saxiixa midda ugu dambaysa oo isaguna ku dhowaanaya marka fain khafad labdu falxasanu lidaati marka iyadoo tacriifkiisa markaas wuxuu noqonayaa xadiidka xasan lidaatihi huwa alxadiidu اlmutasilu biisnaadi biruwaati اlmacruufiina bisidqi fii labdihim ma garatay qusuurun can labdi ruwaati saxiix labdigooda wax yar ay ka gaaban yihiin walaa yakuunu shaadan walaa mucallalan markaas uusan ahayn walidaalika suyuudi isagoo maaragtay tacriifka xaafid ka faa'iidaysanay ilaa waa ka dambeeyey wuxuu yidhi almurtadaa fii xaddihi matasala binaqli cadlin qalla dabduhu walaa shada walaa cullila walyuratabi maraatiban walixtijaaju yujtabi almurtadaa fii xaddihi yacni tacriifkiisa midka looga raali noqday matasala wixii xariirsada binaqli cadlin waa inuu mutasilu sanad yahay caadilna uu soo guuriyo laakiin qalla labduhu labdigiisaa wuxuu ka yaraaday can labdi ruwaati saxiix iyuu ka yaraaday walaa shada walaa cullila shuduud iyo culul eh, cillo midna uusan ahayn isaga laftiisaa maraatibka la sarreeyo ahoo walixtijaaju yujtabaa in la xujaystaana maarag walidaalika albani wuxuu yidhi markuu tacriifka xaafid arkay wahada tacriifu calaa iijaazihi asaxu maa qiila fi lxadiidi alxasani lidaat tacriifkaasaa ugu fiican u dhahay wa huwa aladii tawafarat fiihi shuruudu saxiix mutaqadima ilaa annahu khafa dabdu axadi ruwaati ruwaadoo dhan inuu labdigoodu oo wada khafiifmaan hal mid haddii uu labdigiisa uu ka dego daraja saxiixa kaasaa xukumaya ilaa fannigan waxaa xukumaya qofka ugu liitaa xukumaya biyaha meesha uu yaryihiin tubada sooma xukunto saasoo kale xadiidkan qofka ugu taag daran ayaa maaragtay xukumaya hadday jibaal iska wariyaano nin oo shucbo iyo keyrkii iska wariyaan ee sanadka meel uga jiro nin oo labdigiisa uu khafiif yahay xadiidka o dhan isagaa marka la degaayo wasfigiisa u yeelana shucbo iyo sufyaan iyo xaggii xagga rakaxiga iyo naaficii midna la eegi maaye ninkaasaa xadiidkii ma la degaayo addoo daciif yaana isagaa dhulka la gelaayo xadiidka isagaa la gelaayo nacam markuu saxiix xasan likayrihi uu yahana waa markuu dariiq xoogaa ama mursala ama raawigiisa oo mashhuurulxaal uu yahay ama inqidaac yasiir uu ku jiro haddana dhinac kaloo wanaagsan oo ku kabmo oo dacfigoodana uusan aad ahaynoo nin been lagu tuhmo aysan ku jirin mase nin faaxishulqalada ama faasiq weyn aysan ku jirine yacnii dacfi xoogaa dhow oo haddii dhinac kale uu ka yimaado markaas xadiidka soo kabmaayo kaasoo kale wey intaas markaan fahmno waynoo sahlan taha marka inaan maaragtay ciraaqi aan ku dirno haddii kale khilaafaadkiisa ku wareeri lahayn marka tacriifkii uu wadaa wuxuu yidhi ciraaqi waalxasanu xadiidka xasankaa tacriifkiisu almacruufu alxadiidu almacruufu kan la yaqaan weeye makhrajan meeshuu ka soo baxay oo makhrajkaas wuxuu kaga wadaa oo kaga dhowrsanayaa xadiidkii inqidaac sanad uu ku jiro sababtoo haddii xadiidkii inqidaac uu ku jiro iyo majaahiil dadaan la aqoonin macruufulmakhraj maaha marka waa xadiid sanadkiisana oo mutasil yahay macruufna ay yihiinoo rag la yaqaanoo cadaalo iyo labdi lagu yaqaano ay yihiin walxaal qad ishtaharad ay shuhrowday rijaaluhu raggaa xadiidkaas wariyey ay bilcadaala wadabdi ay ku shuhroobeen laakiin labdigoodu ma gaari karo labdigii saxiixa ma gaari karo fain khafa dabduhu fahuwa alxasanu lidaati sida xaafidka uu yidhi bidaaka saasuu xadda uu ku xadeeyey xamdun ninka la yidhaahdo xamd oo waa ninka khaaabi la yidhaahdo sheikha khaaabi la yidhaahdo saas ayuu ku xadeeyey magaciisana waxaa la yidhaha alimaamu alxaafid alfaqiih abu sulaymaan xamd bnu moxamed bn ibraahiim alkhaaab alkhaaabi ayaa la yidhahda albusti shaaficiy ninkaa waxaa nin aada u aqoon badan sida maaragtay dahabi oo maaragtay tadkirat ulxifaad uu ku yidhi habtan mutqin hiqatan mutqin ayuu ahaa mutahabbit min awciyati alcilmi uu ku tilmaamay dadka weelasha cilmiga ka buuxa inuu ka mid yahay waa nin muxaditha oo faqiiha lugawina ah ma garan waa muxadith faqiih lugawi raggii shaaficiyada ugu waaweynaa ibnu cali ibnu abi hurayra iyo qafaala shaashiya raggaasuu fiqiga ka qaatay luuqada nin abu camar azaah la dhihi jiriy rag luuqada aada u yaqaano ayuu marka uu ka qaatay ninkaasna wuxuu dhintay Eh, saddex boqol iyo siddeetan iyo sideedii eh, waa nin marka aad iyo aad maanta ma arkaysaa u aqoon badan buu ahaa oo wuxuu leeyahay kitaabka leeda macaalimu sunan abu daawuudka uu ku sharxay bukhaarina waxbuu ka sharxay qariib ulxadiid iyo kutubo badan ayuu leeyahay oo aad iyo aad u wada mufiida ah. hadalladiisana waxaad arkaysaa meelaha qaal khadaabida lagu hayo hadallo wada murtiyo oo aad u qiimo badan ayuu leeyahay marka halkaas xariiqina dhac siishay aad siinaysaa macnaa hadalkii qaybaa dhammaatay waalxasanu xadiidka xasanka la yidhaahdo almacruuf waa xadiidka la yidhaahdo makhrajan makhrajkiisa xadiidka la yaqaano oo raggiisa la yaqaano inqidaac midna uusan ku jirin iyo tadliis iyo maaragtay mucdal iyo mursal midna uusan ku jirin waqad ishtaharad rijaaluhu rijaashiisa ay shuhrowday bildabdi waalcadaala laakiin maxaa ka maqan nafyigii shuduudka iyo ciladii ma uuna sheegin ma garanta laakiin waa la iska fahmayaa haddii oo cillo iyo shuduud kolley waa la iska fahmaya laakiin hadda asagu ma uusan sheegin marka hadalkan waa hadalkii wuxuu dhuya bayquuniyada wاlxasanu macruufu durqan waqadad rijaaluhu laa ka saxiixi laa ka saxiixi ishtahara yacni rijaashu mashhuur bilabdi wاlcadaala way tahay laakiin sida saxiixa ah maaragtay heerka ma gaarsiisna bidaaka xadda xamad xamd xamdiyaa la yidhahdaa waa alkhaaabi ninka la yihahdo ku magac dheerya kaas waa tacriifkii waxaa la yidhahdaa alkhaaabi wa qaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yidhi xadiidka xasanka ahi maa salima wixii ka madan gala min ashuduudi shaadnimo wixii ka madan gala maca raawin ay maca an rawaahu raawin ayadoo raawi oo wariyo ma tuhima aan la tuhmin bikadibin been oo raawi mutaham bilkadib uusan ahayn xadiidkiisu markaa matruuq noqonayo walam yakun fardan hal dariiqna uusan ku imaan walam yakun warada fardan fardi ahaanna oo ku soo aroorin saasuu ku tacriifiyey waa xadiid ruwaaddiisa nin mutahim bilkadiba aysan ku jirin ee dad xoogaa lacfigoodu muxtamal uu yahay oo ku jiro hal dariiq keliyana aan ku imaaninoo duruuq isxoojinayso ku yimi taasuu ku tacriifiyey asaga shuduudkii asaga waa anfiyey cilladiina waa anfiyey wuxuu dhahay maa salima min ashuduudi wixii ka nabad galay maca rawaa yacni maca an rawaahu raawin oo wariyey oo ma garat ma tuhima bikadibin aan lagu tuhmin walam yakun aan ahaynoo warada fardan isagoo fardi aan soo aroon hal dariiqdii aan ku imaanine duruq kaloo ku yimid intaa khadaabiyaa soo arooriyey ee ibnu salaax ayuu termadi uu ka soo arooriyey tii horena khadaabiyuu ka keenay qultu waxaan idhi yaa qultuda iska leh eh? qulta waxaa iska leh cilaaqi baa iska leh qultu waxaan idhi waqad xasana wou xasaniyo bacda man farad xadiid oo hal dhariiq ku yimid oo xasan ka dhigay haddana wuxuu leeyahay xadiidka xasanka ahi waa wixii maaragtay dariiq oo ruwaadiisu shuduud iyo kadib ay maaragtay ka magan gashay ee haddana mutaabaco laho dhinac kale ka soo arooray kitaabkiisana waxaan ka helnay xadiid hal dariiq oo leeyahy uu leeyahay xadiidun xasanun hariib aan ka helaynaa marka see marka la isu waafajinaya hadhow waa towfiiqu noo imaanaya insha allah tacaala halkaas warkii tirmadi a ku dhammaaday baasha xariqintii dhagsii markaas wa qiila waxaa la yidhi fii tacriifi اlxasani xasanka tacriifkiisa maa xadiid waaye dacfun qariib ay fiihi dacfun oo ku sugan yahay qariibun oo dhow ee muxtamalun ee loo dulqaado karo yacni dacfi oo hoosay dhulka la dega maahane waa dacfi ilaa darajat alixtijaaj soo gaarayo maa fiihi wuxuu ku sugan yahay weeye dacfun oo qariibun muxtamal oo loo adkaysan karo taasna yaa iska lahaa dhahay libnujawsiyaa iskale waa ku qoranaysaa tacriifkaas dambe libnujawsi baa iskale saddexaas tacriif markii uu soo arooriyey khaaabi oo mid khaaabi oo ibnu salaax uu soo arooriyey mid khaaabi baa iska leh midna waxaa iska leh tirmidi midna yaa iska leh ibnuljawsi fi lmowduucaat wa fi lcilal mutanaahiya labadaa kitaab uu leeyahay ayuu ku sheegay ibnu salaaxa qabsadoo wuxuu yidhi wamaa bikulli daa tacaariiftaas oo dhan kan oo khaaabi kow dheh kan tirmidi laba dheh kamuu joozu ka saddexda saddexoodaba wamaa wamaa xasala ma uusan xasalin oo dhaa bikullidaa intaasi xaddun wax tacriifoo defination iyo qixitaana kuma xasilinoo jaamic maanic maaha intaasoo dhan waxaa weeye aada uma xoog badan asagaa marka ra'yigiisa geysanaya marka ibnu salaaxa markaan saddexdii hore markuu noqdiye tacriifkii khadaabi oo ahaa almacruufu makhrajan waqad ishtahada rijaalu bidaaka xadda xamd waa wixii duruqiisa la yaqaano itisaalu sanad lagu yaqaano raggiisana cadaalo iyo labdi ay ku shuhroobeen laakiin xadka saxiixa aysan gaarayni kii tirmidina ou sheegoo yidhi maa salimi min ashuduudi wixii shuduud ka nabagalo macraawiin ma tuhim iyadoo raawigooda ama ruwaaddooda aan lagu tuhin bikadibin walam yakun warada fardan aan soo aroorin tacliiqaas waa iskala qultu waqad xasana bacd manfaradkaas ciraaqi baa iska lahaa soo ku dhex darsaday warkii weliyaa wata ibnu salaax waqiila maa dacfun qariibun muxtamal ey maa dacfun qariibun dhowe fiihi oo ku sugnaaday maa dacfun fiihi oo ku sugnaaday kaaf dacfigaasoo qariibun dhowo muxtamal la dulqaado kar oo xoogaa dhow markaanu salaaxa wadaanta tuuranay wuxuu yidhi wamaa bikulli daa xaddun xasal wamaa xasala ma uusan xasilin oo ma sugnaan bikulli daa xaddun qeexitaan maaragtay ma xasilin weli baahi baan haysuu leeyahy maanaan dhergin haye asagaa waxaan ka dheribna noo keenaya marka ibnu salaax hadda isaga wadaantiisa tuuranaya wa qaala qaaladaasi u noqonee ibnu salaax baana lii waxaa ii caddaatay biimcaani nadar markaan si fiican arrin u eegay oo culimmadii horreeyey tacriifaadkoodii iyo tadbiiqaadkoodii iyo xaqaa'iqdii bacda baxhin wa fikrin dawiil oo culimmada istilaaxaad iyo istiqraa' weyn aan sameeyey waxaa ii caddaaday anna lahu qismayni anna qismayn lah inuu xasanku laba sa laba qayb uu leeyahy waana sax wey laba qayb uu leeyahy kullun oo min alkhaaabi watermadiyana qad dakara wuxuu sheegay qisman qayb uu sheegay oo khaaabi wuxuu sheegay alxasan lidaatihi buu sheegay tirmidina muxuu sheegay alxasan ligayrihi ayuu sheegay marka hadalkaas waa sax wey wa qaala wuxuu yidhi baana lii waxay caddaaday bimacaani nadar markaan isha si fiican ugu eegay oon fakeray culummada hadalkoodii iyo tadbiiqaadkoodii aan taxriiriyey anna lahu ay anna lilxasani qismayn inuu laba qaybood u sugnaaday kullun mid kastaba oo min alkhaaabiy watermadiya qad dakara qisman oo sheegay eh, hadalka ibnu jawsi isaga waa iska tuuray sababta waxaa weeye isaga wuxuu yidhi maa fiihi dacfun qariibun muxtamal marka labada waa u dhaxay kara laakiin dacfiga muxtamalka xad ma lahan ma garan xad oo standard lagu qiimayn karo ma lahan marka hadalka ibnu jawsi isaga waxaa weye aadba uma una soo qaadin isagu sababtoo xad ma lahan isaga ayin marka muxuu leeyahay marka labadii qismi qayb waxaa sheegay marka labadii qaybood khadaabi wuxuu sheegay marka qaybtii oo xasan lidaatiha ayuu sheegay laakiin asagu maadaama uusan ciladii iyo shuduudkii ousan anfin ayuu hadalkii khidaabiyi wuxuu ku daray wasaada wuxuu ku daray kownuhu ahaantiisoo maacullila ma garad inuusan cillo ousan lahayn walaa shumila aan la kulansiininoo binukri dhakaarnimo oo shuduudin shaadnimo oo waxaa la rabay inuu yidhaahdo khaaabi almacruufu makhrajan waqasrijaaluhu biاlcadaalati wاlabdi maca cadami shuduudi waalcilla inuu yidhaahdaa marka maadaama shuduud iyo ciladii anfinteedii ay ka dhinsan tahay khaaabi ay ka dhinsan tahay ayaa waxaa ugu daray ninka la yidhaahdo maaragtay ibnu salaax oo tacriifkii khadaabi wuxuu ku siyaadiyey wazaada kownahu maa culila inaan la cilaynin walaa shumila uusan kulansanin oo aan la kulmisiinin binukrin oo shuduudan shaadnimo iyo iyo munkarnimo laakiin tirmidi iyada ma qabanayso asagu shuduudkii markii hore oo anfiye wuxuu yidhi waqaala tirmidiyu maa salima min ashuduud asagu marka hore waa shuduudka anfiyey marka ziyaadadan eh, maarata ibnu salaax yaa loogu darayaa khadaabaa loogu darayaa eh, haddii mar shuduud la anfiyey in munkarnimo la anfiyo looma baahno sababtoo ah shuduudka iyo munkarka calaaqaa ka dhaxeeya oo shuduudka waxa weeye maa khaalafa hiqatu liman huwa arjax minhu wuxuu ku khilaafay munkarkana waxa waye maa khaalafa daciifu lihiqaat isagoo daciif oo dana hiqaad khilaafay marka waashaad oo weliba sii liito waa marka haddii shuduud la anfiyo min baabi owlaa munkar in la sii maaragtay fogeeyo marka nafyi shuduud waa ku filanoo munkar markaas inaa anfiso ooma baana sababtoo shuduudba haddii la anfiyey munkar waaba ka seexageeya maxaa la gaaraya ilaa shaadka raawigiisu waa wey laakiin muxuu shaad ku noqdoo lagu daciifiyey liannahu khaalafa man huwa awlaa minhu arjaxu minhu ayuu khilaafay laakiin ninka munkarkaahi waa nin daciifahoo dad fuqaada khilaafay isaga marka waaba suxqan suxqan waay waaba fogyihiin marka wasaada wuxuu ziyaaday kownahumaa cullila walaa binukrin ow shadiidin shumila hadalkii marka wuxuu isugu soo noqonayaa sida hadda aan xaafid ibnu xajar iyo aan ka soo hormarnay oo laba qaybood in laga dhigo oo hadalkii khadaabi waxaa lagu qeexayaa sida xaafid ibnu xajar oo lagu soo khulaasaynaya uu yidhi waa xadiidka shuruudii saxiixa oofsaday bis wax yaraa ka dhimanoo saxiixa shardi waa itisaalu sanad ruwaadda inay cadaalo iyo labdi ayra lagu yaqaano hayra mucalalin walaa shaad bis midkaan khafa dabduhu faqad ama alxasan ligayri waa sida tirmadu u sheego waxa weeye waa xadiid dhinac ka soo arooray ruwaad aan aada u liidan oo xadiidka ama nin masuurul ku jira ama mursaloo ku soo arooray ama nin daciifkiisa oo muxtamad oo saduuqa laakiin owhaam leh wahmigiisana uusan aada u liidan haddou amaa fuxshulkalad uu yahay ama nin mutaham bilkadibi uu yahay ama faasiqu weynaaday uu yahay soo maahan ayaga markaas waxaa weeye eh, xadiidkooda ma maayo marka labadaas warkay kusoo kusoomaya marka sida marka hore aan hormarnay haddaa marka sida xaafidka maaragtay marka hore aada u fahamtid saaxaga la haddaa sida xaafidka marka hore aada u fahamtid eh, waxaa weeye hadhow warkaa o dhan waa kuu fudaanaya hadalkii soo duubduub saddex ninaa tacriifka iska laheyd kii khaaabi waxaan ku xambaaranay sida xaafidka u taxriiriyey oo axlana waa shuruudii صaxiixa ilaa annahu khafad labduhu bis waxaan ku daraynaa hayra mucalalin eesh walaa shaadi kan tirmidisiisaan u daynayna sababtoo shuduudkii iyo wuu anfiyey ciladana sidoo kale waa manfi ayadana soo maa bis waa raawi oo lacfigiisu muxtamal yahay xadiid oo wariyey ee kuwo kaloo dacfigoodana uu qariib yahay ay wariyeen ee marka iskoojiye xasan likayrihi ayuu noqonaya marka marka cuqdadii halkan iyo dharbaaxyadii iyo radidtii markaas cuqdadeeda marka waa kaa yaraynaysa halkaa soo gudbayna aan ku celina walxasanu xadiidka xadiiska la yidha alaqbaab isaan ku celinaa ilaa waa sharaxnay almacruufu kan la yaqaano waay makhrajan makhrajka la yaqaano oo macnaa rijaashiisa la yaqaano wax saqdu sanad la yidhaha aysan ku jerin waayo waqad ishtaharad ay ku mashhuurowday lagu yaqaano rijaaluhu bildabdi waalcadaalati ay ku yaqaanaan laakiin xadka saxiix aysan gaaraynin bidaaka sidaasuu xadda uu ku xadayay xamduun ninka khaaabi la yidhaahdo oo magaciisa waa anna ku sheegnay tarjumadiisiiyo waa imaamu alxaafid alfaqiih abu sulaymaan xamd binu moxamed bn ibraahim bn alkhaaab alkhaaabi albusti shaafici wuxuuna dhintay saddex boqol iyo siddeetan iyo siddeedii halkaas xariqin dhagsiiya waqaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yidhi xadiidka xasanka maa salima wax ka nabadgalay min ashuduudi shaadnimo maca raawin maca annahu rawaahu raawin oo wariyey raawigaasoo ma tuhima aan lagu aan lagu tuhmin bikadibin aan lagu tuhmin iyo fuxsulhalad aan lagu tuhaladkastuu faaxishahay ama been lagu tuhmo boqol mutaabaco asaga lamida haddii uu helo wax faa'iidaa ma leh walam yakun aan ahayn waradda ku soo ororay fardan isagoo keliya kaa marka waxaan dhahnay waxaa lagu xambaarayaa xasan oo likayrihiaan ku xambaarayna qultu waxaan idhi waqad xasana wuu xasaniyey bacda man farad ciraaqiga intaa ku naqdiyey xadiid oo hal dariiq ayuu xasaniyey marka waxaa la leeyahay midka isagu ou maaragtay ou tacriifiyey tirmidi waa xasan likayrihi amaa xasan lidaati midkan uu leeyahay waa xadiidun xasan hadduu ka daro ku yimaado muxuu noqonayaa xadiidun xasan lidaati waa lagu waafaqi karaa ama waa lagu khilaafi karaa oo termidi tasxiixiisa iyo taxsiinkiisa xoogaa tasaalo ku jira soo maaha laakiin hadduu yidhaahdo xasanun hariib ama saxiixun hariib haddii uu yidhaahdo isaga sanadkiisa waa mid keliya markaas xasanka hadduu yidhahdo hariib iyo xasan hadduu isku diro isaga wuxuu uga jeedaa waa xasan lidaati uga jeedaa nacam amaa midkan uu carifiyey waxaa weeye waa xasan ligayrihi oo dariiq kale iyo kama u baahan waqiila waxaa la yidhi qowlkaana yaa iskale ibnuljawsi baa iskale maa fiihi wuxuu ku sugan fiihidaas hormari maa fiihi wuxuu ku sugan yahay dacfun daciifnimo oo qariibun dhow oo macnaha muxtamal la ixtimaali karo daciif dhulka jira aan ahayn laakiin waxaa la yidhi standar ma leh daciifka la ixtimaali karo haddii uu uga jeedo Eh, haddii uu dacfigiisu xoogaa soo dhow yaho mid kale uu maaragtay uu kale uu ku biro inuu xasan ligayri uu noqonayo waa la yaqaano laakiin haddii xasan lidaati aan dhahno daciifku intuu istaandarkiisa la egyahay muxtamalka wax lasoo koobi kara ma laakiin haddii leeda khafa labdahu can labdi saxiixi iyada xoogaa waxa weeye wax lasoo koobi karo saa darteed halka aad looma sii maaragtay eh, hadalka ibnu salaax aad uma sii qeemay ibnu salaaxa markuu wadaantiisa rito wuxuu yidhi wamaa bikulli daa xadun xasal ay wamaa xasala ma uuna xasilin bikulli daa tacaariiftaasoo dhan xadun ay qeexitaan oo jaamic maanicaho hufan kuma xasilin ee waa kana midka xadka uu hadalka duuduubkiisu waa kana wa qaala wuxuu dhaha ibnu salaaxna baana lii waxaa ii caddaaday biimcaani nadari eegmada markaan fogooyey oo arrintan si fiican u baaray oo istiqraac taama iyo culimmadii hadalladoodii iyo tadbiiqaadkoodii markaan eegay waana si saxa ah weeye anna lahu qismayni xasankii laba qayd buu leeyahay oo xasan lidaati iyo xasan likayrihi waay kullun min alkhaaabi iyo watermidiyuba qad dakara qisman bau sheegay khaaabi qismigou sheegay alxasan eesh lidaati laakiin tacriifa wax yar ka dhiman yihi tirmidina muxuu sheegay alxasan likayrihi laakiin isaga tacriifkiisu waa kaamil wazaada wuxuuna kordhiyey kownahu ahaantiiso maa cullila aan la cilin zaasii ku dhacaysa hadalka khadaabi u noqonaysa sababtoo isaga cillo iyo shuudi ma anfin walaa walaa shumila aan la shumlisiinino oon lagu ousan kulansanin ousan lahayn binuqri nakaaranimo ow shuud ama shaadnimo laakiin maxaa nooga filan dhahnay walaa bishuudaa nooga filan sababtoo ah haddii shuduudba la diiday in munkar la diido min baabi owlaa waa nacam waalfuqahaau kulluhum yastacmiluh marka xadiidka xasankaa wuxuu yidhi walfuqahaau fuqahadii kulluhum kulligeedu yastacmiluhu way isticmaalayaan fuqahadoo dhan waalculamaau culammada kaloo muxadisiintaana aljullu minhum badankooda yaqbalow aqbalaya laakiin culammada muxadisiinta qaaraa warka keenay oo weliba xadadka xadiidka xasan maaragtay lidaatihi muxadisiinta qaaraa warka keenay laakiin waa yar yihiinoo waxaa ka mida ninka la yidhaahdo maaragtay abuxaatim araazi waxaa la yidhi xadiidkaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi xadiidkaasi waa xasan faqiila ataxtaju bihi ma xujaysanaysaa faqaala innahu xasanu seen u xujaysanaa oo ka wada fa uciida su'aalu miraaran marar goor baa su-aashii lagu celiyey laa yaziidu calaa qowlihi innahu xasan marka halkaas waxaa ka muuqata abuxaatim de xoogaa tashadud ku jira isage inuu xasanka lidaatihi inuusan xujow arkayn mar kale waxaa la weydiiyey can cabdirabbi bni saciid almadani cabdirabbi bni saciid bn qays almadani waa yaxya bnu saciid alansaari oo xadiid inama alacmaalu biniyat uu ka faafay walaalkiisa waa asagana waafiqoo rijaalu kutubu sita o dhanaa ka wariyay markaa ninkaas ka waran suu yuri laa ba'sa bih faqiila taxtaju bih ma faqaala huwa xasanu xadiid alxujatu sufyaan wa shucba saasuu yii qaala asaxaawi ilaa annahu laa yutaabac calayh culimmada xadiidka arrintaas kuma aysan raacini waa tashadud maanta ma arkaysa hayra mardi ah nacam adiga culimo qaarkoodna xasan likayrihi iyaguna waxbaa kaa hadlay laakiin sidoo culimmadu u badan yihiin labadaba maanta ma arkaysa waa xujo oo waa kale walfuqahaau fuqahadii kulluhum tastacmilu way isticmaalaya fuqahada iyaga dhammaantoodba waalculamaau culimmadan aljullu minhum yaqbalu yacni culimmada xadiidka ka wadaa marka qaar dhifa maana sida abuxaatim araazi maana way aqbalaya marka jumhuur culamaa way aqbalaya wa huwa asaguna biaqsaami saxiixi aqsaamta saxiiqa ayuu mulxaqun la hadhaysiinaysaa xujiyatan xagga xujinimada wa in yakun haba ahaado laa yalxaqu mid aan haleelin min naaxiyati almartaba hadalkaasna waa hadal aada iyo aada u duhiima ah oo xasanka inaa ogaatid waayo macnaha xasanka laba naaxiyaa ka ogaanin xagga xujaysiga iyo qabuulka you raacsan yahay saxiixuu raacsan yahay xagga tacriifkana laba qaybooda u qaybinaysaa alxasan lidaatihi iyo alxasan ligayrihi xasan lidaatihi tacriifka ugu fiican waa tacriifka alxaafid ibnu xajar shuruuda saxiix oo dhan waa u wataa ilaa ana axada ruwaatihi khafadabdu ow milan min ruwaatihi ruwaadda oo dhan inay wada yihiin shardi maaha ma garata ilaa aqalka ayaa fanigan xukumaya ninka ugu maaragtay darajo hooseeya ayaa sanadka ninkaasaa la degaayo ninkaas ayaa la degaayo nacam marka halimadan waa muhiim inaad ogaataano wa huwa biaqsaami اlxadiidi mulxaq wahuwa biaqsaami saxiixi aqsaamta saxiixa ayuu mulxaqun la haleeshiinaya xujiyatan waa tamiis min naaxiyati اlxuja xagga xujaysiga iyo aqbalitaanka fi lcaqaa'id walaxkaam loo xujaysanayo wa in yakuun haba ahaada laa yulxaqu kii aan la haleeshiinaynin eh, fi darajati walmartabati ilaa saxiixaaba kala sarreeye soo maaha soo u gaari karaa marka martabad ahaan hay halkaasna dhagsi waa hadal oo gooni intaasu hadalkaas ku dhammaaday hadalkan fain yaqul yuxtaju biاضaciifi faqul ida kaana min almawsuufi ruwaatuhu bisuءi xifdin yujbaru bikownihi min gayri wajhin yudkaru wain yakun likadibin ow shada aw qawiya dacfu falam yujbar da alaa tara almursala xayfu usnida ow arsaluu kamaa yaju ictadada hadalkaasna waa hadal isku xiran asaguna mushkilo ma lahan ma garat aan laqbayno markaasaan tawjiihinaynaa haddana waa ku soo celaynaa fa in yuqal haddii la yidhaahdo yacni dadka ay yidhaahdaan muxadisiinta qaarkood yuxtaju bidaciifi ay yuxtaju bidaciifi ma daciifaa la xujaysanaya oo waa maxay su-aal ayaa raka keenanoo fii ayay waxay ka yidhahdeen markii yidhi xasan gaar ahaan xasan likayrihi markuu is waa la xujaysanaa soo lama dhihi ragaa marka maarata waxay ka keeneen ictiraad oo farta taagta oo yidhi annaga ma ogolin sababta waa maxay fa kayfa yuxtaju bidaciifi daciif sidee loo xujaysanaa yidhaahdeen faqul waxaa tidhahdaa daciif oo dhan lama xujaysanaayo oo jawaab ku jawaab idaa kaana hadduu yahay daciifkii min almawsuufi kuwa la sifeeyey ruwaaduhu ruwaaddiisu bisuu'i xifdin xifdi yar oo laakiin aad aan u liidan fuxshulqaad aan ahayn yujbaru waa la kabayaa bikowni ahaantadiisoo yudkaru la xusay min hayri wejhin wej wax ka badan laakiin wa in yakun hadduu yahay daciifku likadib waxa likadibi liajli kadibin uu yahay nin beenaalow ah ama been lagu tuhmaayo ow shada ama xadiidku waa shaad ow qawiya dacfu daciifkiisa ayaa kabado waa nin sayi'u lxifdi oo faaxishulhalad a waayo falam yujbar daa kaasi ma ka baayaan jawaabtaasu looga jawaabo weli markaas waxaa lagu qancinaa ragga shaaficiyada ee iyagu qaba ama muxadisiinta qaba mursalka inaan la xujaysanayn laakiin maca daalika wuxuu qaba imaamu shaafici mursalka haddii xadiid oo daciif oo dacfigiisa oo muxtamal yahay hadduu dhinac kale ka soo arooro ama mursal kale oon laakiin ninka dariiqii hore mursalka ahaa aan ka soo orinoo dariiq kale oo la tuhmaayo sheekh kale inuu ka wariyey way isxoojaysanayaan marka waxaa leey adinka haddaadba qabtaanba haddaad reer shaaficiy iyo muxadisiintii aad tihiin mursal marka hore min aqsaami daciif inuu ka mid yahay laakiin haddii uu dariiq daciifa oo dacfigiis muxtamal yahay uu ku xoogaabayo ama mursal kale oo laakiin ninkii horeo irsaaliyey dariiq ka duwan waxaa la rabaa ninka xadiidkan irsaaliyey iyo xadiidka lin arsaala inaysan masarkoodu kala duwan yahay hadduu masarkoodu duwan waxaa dhici karta kan inuu kan ka maqlaa dhici karta laakiin waa inuu dariiq kale asagana la tuhmaayo inuu sheekh kale ama saxaabi kale ama duruq kale uu ka qaatay way isxoojinayaan ee hadday saa isu xoojinayaan lacfigii muxtamalka ahaa haddii uu maaragtay dariiq oo ku yimaado dariiq kaloo kalena uu ku yimaado inay irtiqaa oy sameynaan darajatulxasan xasan ay gaarayaan maxaa ku diidaysaanale markii raggii mursalka xujaystay markoola diiday oo yidhaha mursalna waa cid daciif oo sida muslim uu yidhi maaragtay eh, qowlkeen iyo qowl ahlilcilmi muxadikiinta iyo shaaficiga inaysan mursalka xujaysan laakiin haddii uu maraasiil kale ay kabto dariiq kale ku yimid ama xadii sanadkiisa xooga uu sodhay waa xoogaabaya raggii qabay waxaa leeyahy maxaad ku diidaysaan marka in xadiidkii hadduu duruq dacfigiisu muxtamal uu yahay oo wada musnada inay isxoojiyaano xadiidkii martaba alxasan likayri taasaa marka looga jawaabaya marka waa ictiraad oo dad ay soo jeediyeen fa in yuqal haddii la yidhaahdo yuxtaju ay yuxtaju ama kayf yuxtaju bidaciif see loo xujaysanaya faqul waxaa tidhaahdaa laa yamtanicu lixtijaaju bidaciifi ma maaragtay ma reebtama daciif kastoo maaha laakiin waa goorma idaa kaana min almawsuufi haddii uu kuwa lagu sifeeyey ruwaatuhu ruwaadiisu bisuui xifdin suui xifdi oo laakiin aan faxshal qalad aan gaarsiisnayn waay ama waxa weeye jahaalo oo maanta ma arkaysaa mastuurulxaal ah ama maanta ma arkaysaa ama maaragtay majhuululxaal ah haddii uu yahay yujbar waa lagu kabayaa bikownihi ahaantiisoo yudkaru la sheego min khayri wejhin wej hal wej waxaan oo meelo kale oo ku soo arooro laakiin waxaa la yidhi wain yakun hadduu ahaado xadiiskii sababta uu ku daciifay likadibin ay likadibi raawin hadduu yahay ow shada ama shaadoobo ow qabayo daciifu daciifka uu xoogaabo ninka wariyaa faasiq ah ama waa faaxishulhalad waayo soo maaha qaladkiisaa liid falam yujib la kibayo maxaa kuu daliila waxaa taqaanaa qofka lagula hadlaa soo muxadisiinta iyo maaragtay khaasan shaaficiinta waa ogyihiin oo culummo kalaa xujaysto maalikiyada iyo maaragtay axnaafta mursalka xoogayso laakiin ahlulxadiidka shaaficiyada ugu horrey waxay leeyihin mursalku waana waa daciifay leeyihin soo maa laakiin maxay ogol yihiin mursalka hadduu dhinac musnada oo dacfigiisu muxtamal uu xoojiyo ama mursal kale ama qowl saxaabi ah ama camalka maaragtay culummada oo dhan xoogaa markaas way soo dhoweynaya marka middaas uu yaqaano ayaa lagu soo dhoweyna marka lagu soo dabaya waxaa leeyahay alaa tara miyaadan u jeedin ma garatay muxadidkiihu ama shaaficiyaho almursala mursalsoo ma arkaysa xaydu isnida markii la isnaadiyo oo xadiid sanada oo xoojiyo ow arsaluu ama xadiidka mursalkaa ay maanta ma arkaysa ay irsaal kale ay ku irsaaliyaan ma garatay haa ictalada uctulida waa lagu xoojinayaa ma garat kamaa yejuu ay mil maa yejuu macnaha imaashihiis oo kale nacam yacni alaa tara ana almursal xayd ursalu kamaa yejuu macnaha siduu u yimaado oo dhinac kale uga yimaado asagoo ama musnad ah ama asagoo mursal oo dhinac kale uga yimaado uctulida mursalkii kale ayuu maanta ma arkayso ku xoogeysmaya hmm. hmm. ha wuxuu yidhi eh, mm, wuxuu yidhi alaa tara almursala xayثu isnida walow mijhin wadaciif ha laga isnaadiyo ow arsaluu ay diraan min wejhin aakhara kamaa yejiu sida haa kamaa yejiudan waxay u noqonaysaa sida noogu imaan doonta fii nooci lmursal ilaa mursalka axkaamtiis waa imaanayno marka maayeju waxay u noqonaysaa fii nawci lmursala sida noogu imaan doontaba ictidaada bidaalik way isku xoogeynayaan waxtaja bihi waa la xujaysanayaa wain lam yuxtaj bihi cinda infiraadihi haddou keli in loo xujin marka aan ku celin laqba saxooy wuxuu yidhi alaa taraa maada arkaynin almursala xayu isnida markii la isnaadiyo oo xadiid oo musnada ou yimaado oo laakiin dacfigiis muxtagaya ow arsaluu ama dhinac kaloo mursal ou ka yimaado kamaa yajiu si si baabilmursal kamaa yajiu sida nooga imaan doonta ay fii baabilmursal baabilmursalka hadhow sida nooga imaan doonta qaabka mursalku isu xoojeeyo uctulidaa inay isxoogeynayaan oo laisku xoojinaayo maarata isxoojinayaan miyaadan u jeedina lale mar kamaa yajiu waxuu noqonee ay kamaa yajiu fii baabilmursal nacam wاlxasanu اlmashhuuru biاlcadaala wasidqi raawihi idaa ataa lah min طurqin أkhraa naxwaha min aلطuruq saxaxtahu kamatr lowla an ashuq id taabacuu moxamed bni camri calayhi fartaqaa saxeeji intaan maku yoojina mase intaan kugu daraa saddexa ku darna hay tan dhib ma lahan ayadana waa hadal is haysta oo ma garatay wuxuu ka hadlayaa ee saxiixi lidaatihi buu ka hadlayaa waalxasanu xadiidkii xasankaa almashhuuru ee mashhuur ku ah bilcadaalati wasidqi raawiya uu mashhuur ku ahaa iyo waintifaa'i shuduudi walcilla soo kuma aanan darayn ya ilaa saxi shuruuddiis way moog tahay ahe ah, haddii haddii uu xadiidkaas uu yimaado idaa ataa lahu hadday u timaado duruqun ukhraa duruq kale oo naxwaha lamida oo mina duruq ka mida saxaxtahu saxiixa gaadhsiinaysaa ma garat oo wuxuu noqonayaa saxiixun eesh likayriha ayaa la yidhaha ka matli lowlaa an ashuqa waayo macnaa halkan wuxuu kaaga hadlayaa fakamaa ana alxadiiث alxasan yanqasm ilaa qismayn صaxiix xasanu lidaatihi waxasanu ligayrihi fakadalika صaxiixu yanqasim ilaa qismayn صaxiixun ligayrihi eesh waصaxiixun lidaatihi marka hadalkan intaana waa isku xihan tahay haddii hadalka la isku xirxiro waa la fahmaya intaan saddexaan bayd waa isku xihan tahay nacam markaasuu mihaal ku siiyey id taabacuu way taabiceen mutaabaca u timi waxay taabiceen ruwaaddii maxamed ibnu camri ibnu calqama ninka la yidhaahdo bin waqaas alleyf waxaa dhalay macalqaa bin waqaas alleyf aa dhalay ay calayhi xadiidkaas warintiisa ayuu ku raaceen lowlaa ana fartaqa saxiix fartaqa saxiixa saxiixnimuu u koray yejri isagoo ordahay saxiixnimuu dallacay marka xadiidaas kale ibnu jarayj ayaa wariyey oo can abi hurayra ka wariyey laakiin kan maxamed ibnu calqama isagoo can abi salama can abi hurayra ayuu ka wariyey soo maa marka dhinacaas kale oo ibnu jarayj ayaa marka ou saxiix saxeenka marka ay ka wariyeen saxeenka ay ka wariyeen markaas ayuu marka ou u gaara marka dhinaca saxeenka isaga saxiixu ka yahay laakiin dhinaca tirmidi markii loo eego muxuu ka yahay wuxuu noqonayaa maaragtay saxiil daata ayuu noqonaya hmm. acrajaa raacay marka iyo saciid almaqbur iyo abuuk ya saxiixun likayrin maya dhinaca tirmidi wuxuu ka ahaa xasan laakiin markii duruqdaa saxiinka ay kabtay muxuu noqday waa dhinaca tirmidi صحصين لغير واحد لكن هنا صحيحين كأسقو وصحيح لذاته ها صحيح لذاته نقول مركب أدب ما لها مركب كاسن وتاس بوكالة معناه حسن صحيح لغيره بوكالة والحسن حديث حسن كالمشهور كشهر رواته بالعدالة والصدق ها المشهور بالعدالة والصدق رواته يكسو راويه وكسفوه مع نفي العلة washuduud ku dar waa kii ku dara somaan wazaada kownahu maa cullila walaa binukrin ow shuduudin shamila nukriga iyada waxaan dhana waa ka maarno maxaa nooga filan shuduudkaa nooga filan idaa ataa lahu hadduu u timaado duruqun ukhraa naxwahaa lamid oo minu duruqi saxaxta waa saxaysa kamatl lowlaa an ashuqa oo kale waayo id taabacuu ruwaadii waxay raaceen yaa bacsid acraj oo kale way raaceenoo maxamed bn camr bn calqama ayay raaceen calayhi korkiisa fartaqaa dhinaca tirmadi markaan ka egno xadiidkii wuxuu kor u noqday asaxiix yejri asagoo ordayay halkaasoo gaaray halkaas qaal xasan khamis soo socota insha allah wallahu aclam sal alla ala